u yahay sidoo kale jinsigiisaynu sheegno inuu nawcu min albuyuuc yahay baynu tilmaanay siiqadiisana waynu kasoo hadalay khiyaaradii markaa khiyaarulmajlis iyo khiyaaru shardi wixii gelayeyna waynu tilmaanay haddaba baycani waataynu hore u tilmaanay oo shuru maadaama uu bac gaaran yahay shuruuddii guuda iibku way u taallaa shuruud isaga u gaarana wuu leeyahay haddaba halkan wuxuu sheekhu isdaba tixi doonaa toddoba shardi oo salamku leeyahay toddobadaa qaarkood la gaar ma aha oo iibkii horeba way no inagu soo jirta shuruuddii hore baycii guud bay inoogu soo jirtay bay ka mid ahaayeen laakiin tafaasiil iyo faahfaahin uu isagu la gaar yahay ayaa ku jirto saasaa markaa si gaar ayaa halkan loogu soo celiyoo loo sheegay shuruudda qaarna gaar buu leeyahay toddoba shardi weeye kii koowaad buu bilaabay wuxuu uhi wa min shardihi salamka shardi waxawa an yusallama ra'sulmaali in markaa lacagta la dhiibo fi lmajlis intaan la kala tegin markii caqdigii iibka la saxeexo maaragtay made lagu dhawaaqo ee la gunto intaan la kala tegin waa in lacagta la dhiiba raasa raasamaal baa markaa la yidhaahdaa lacagta halkan raasamaal la yidhaahdaa dee waad un iska caado culamadu ay maaragtay ay ku dhaqmeen oo ilaa haddii la odhan lahaa an yusallama athamanu fi lmajlis caadi bay ahaan lahayd oo wax markaa xukun oo ka ratimaya raasamaalka loo bixiyey ma jirte waa hamantii caadiga ahayd weeye lacagtii wixii la kala siistay markaa wixii lagu kala iibsaday salamkaa shaygaa dimada ku jira wixii la siistay waa in halkaa lagu dhiibo salamkii la iibsanayay isaga ama halkaa lagu bixiyo ama yaan lagu bixinin laakiin lacagtii wixii la siistay waxaan dimada ku jira isaga in halkaa lagu dhiibaa waa lagama maarmaan waxaa loo daliishaday isla xadiidka nabiga calayhi الsalaatu wasalaam man aslafa fi shayin falyuslif fi kayrin macluum wasnin macluum ilaa ajalin macluum falyuslif ha qadimo wey magaciisuna laga keenayo dee waa qadimaaddaa raasamaalka la qadimayo ma lacagta la qadimayo inta badan wixii la kala iibsanayna uu muajil yahay ama wax markaa dib laga keenaya uu yahay ayaa markaa salam ba loogu bixiyey haddaba qofkii salam wax ku iibsadaa falyuslif ay thamana lacagtii ha dhiibo fii kaylin macluumin markaa ha ku dhiibo wax kaylkiisii la garanayo ama wasankiisii la garanayo waktigiisana la garanayo marka tasliimu ra'si lmaal fi lmajlis shardi buu u yahay caqdigan kaasi waa shardiga koobaad isagii markaa waxoogaa faahfaahina laga bixinayaa lacagtii aad waxaan ku iibsanaysay dee laba xaaluu kala yeelanaya in isaga lacagta lafteedu ama waxaan aad salamka siisanaysaa uu shay dimadaada ku jira isaga laftiisu yahay iyo inuu wax mucayana yahay oo dee gacanta ku hayso leeda kaasaan kaaga iibsan wuxuu yihi fain kaana fi dimati raasamaalku ama thamanku hadduu isaguna dimada ku jiro bayana sifatahu wa qadrahu waxaa markaa la sheegayaa haddii lacagtii iyaduna wax dimada ku jira tahay wax mucayana aanay ahayn qadarkeedii iyo sifadeedii qadarkii iyo sifadiiba in la sheegaa shardi bay noqonaysa oo de maalan kun dollar ama laba boqol oo dollar ama saas oo kale ifadiina waa haddii loo baahdo haddii sifadii loo baahdana oo maalan dee dollarkii kala duwan yahay kun dollar oo noocaas ama ha noqoto maala inuu sanadka ku kala duwan yahay ama saas almuhim haddii ay jirto sifo uu ku kala duwan yahay oo loo baahay de waad sheegeysa haddaad dahab siisanayso ood leedahay toban garaam oo dahaba de dahabkii noocyuu kala leeyahay soo ma uu kala duwan yahay toban garaam oo dahaba ah oo nooca koob iyo labaatanka saasoo kale inaad tidhaahdid ood markaa sifadii sheegtay iyaa loo baahanaya qadarkiina waa toban kaa garaam wain kaana mucayanan hadduu wax cayiman yahay lam yaftaqir ama lam yuftaqir labada waad ohan kartaa caqdigu uma baahna iyo looma baahna ilaa dikri sifatihi in markaa sifadii la sheego loo baahan maayo oo xaaladda ayadaa dee aragtidii baa inagu filan wixii la arkayo markaa lam yuftaqar buu ku yihi looma baahna ilaa dikri sifatihi wa qadrihi in tilmaantiisi iyo qadarkiisii la sheego markaa waxoogaa dahabaad gacanta ku haysay markaasaad waxaa leedahay intan dahaba ayaan waxaan kaaga iibsanayaa de gaari noocaas oo saas oo saas ama waxaad leedahayba intaasoo kiish oo beriisa oo noocaas oo saas oo saasa baan salaam ahaan kaaga iibsanayaa bil kadib baad ii keenaysaa ama laba bilood kadib baad ii keenaysaa ama beraad ii keenaysa ama hadda siinaysa waa caadi dahabkan anaan kaaga iibsanaya markaa looma baahno dahabkani waa imise garaam iyo sifadiisii waxba loogama ba haduu arkayo ku filan wain kaana mucayanan hadduu cayiman yahay oo wax dimada ku jira aanay lacagtii ahayn lam yuftaqar loogama baa looma baahna ilaa dikri sifatihi sifada markaa amanka in la sheego wa qadrihi qadarkiisana la sheego fi asaxi qowleyn laba qowl baa meesha ku jire qowlka xooga badan wey oo dee kani wuxuu leeyahay iibkii aynu soo aragnayba dee saasunbuu ahaa oo shaygu hadduu mucayan yahay aragtidaa kugu filay qadar looma baahnayn halkana waa sidii oo kale halkan waxaa markaa khilaafka dhaliyey oo qawlka kala keenay qawlka kale wuxuu leeyahay wixii waa wax dime ku jira oo dayn ah wixii la iibsanayay inta badanna dib laga keenayo waxbaaba iska dhici karo in wixiiba la keeni waayaa dhici karta oo la waayaba deetana loo baahdo in lacagtii laysu celiyo lacagtiina dee waxoogaa yaree dahabkaa un baad u dhiibtood ka siisatay isna markii mabuu maaragtay eh, mabuu sii qiyaasine ama dad baabuu iska siiyey ama alaab kalaabu so kusoo gatay deetana mabuu eeginba garaabyadii iyo intii ay ahay hadhowna wixii aad markaa tii waxaasaa bilkadib ii keenaysa ayaa iman waayo oo la waayo oo suuroobi waayo maxaa loo markaa la samaynayo de waa la fasakhayaa caqdigii kolkaad fasakdo dee lacagtii nagu soo celiya noqonaysa lacagtii dahab ahayd oo ku tasarufay ninkii ma jirtaba imika dee waa in markaa intii garaamee ay ahayd iyo qaabkii ay ahayd iyo wixii dee la same maaragtay loo noqdo de yaa garanayeyba looma garanay inta garaam ay tahay marka wuxuu leeyahay hadhow toole mushkilad baa dhacaysa buu leeyay haddii salamkii la waayo oo caqdigii in la fasakho ay noqoto lacagtii laysu celiyo lacagtiina lagu tasarufay qadarkeediina aan la sheegin dee mashaqa imanayso hadhow wixii laysu celin lahaabuu muran ka imanay markaa waa in imika la garto wax walba si hadhow toole waxa laysu celinaya wax cad u noqo marka runtii de waa waa xujo wajiha oo de maaragtay qawi marka nadarkii fiqigaa laga eego laakiin waxay ku jawaabayaan dee baycii aynu soo marnay marnayba saasoo kaleunbu ahaaday mararka qaarkood baa loo baahan karaa inta ama ceebi soo baxda ama wax soo baxaan caqdigii la fasko deetana halkaa hadduu samanku ahaa wax mucayanah oo aan eh, qadarkiisaba la sheegin de sida halkaaba la yeelayo ba halkana la yeeli halkaa maxaa la yeelayay dee waxaa la oranayaa war qadarkii aad u garan maysid sawma anu waxuu garan maayo markaa ninka ka qaatay waa u cajabiyo islaamtaa baan iska siiyo iyaduna way sii iibisayo iyadiina hadduu dhinto way geeriyooto raximaha allahu tacaala hataa qadarkii weydiinba kari mayno waxba kama garanayno sow sidaa ma aha waar maxaad leedahay anigu waan garanayaa oo wuxuu ahaa toban garaam ayuu dahabkaygu ahaa oo noocaasoo saasoo saas dee kalaa laleeyahay haye tobankaa maad ka dhaaranaysaa mise waad salimaysa markaa de hadduu ka dhaartay inaan u toban garaam dahab ah ka qaadin kan waxaa la odhanaya hoosude wax ka hooseeya sheego intuu ka dhaaran waayo baa la siinay tobankii hadduu ka dhaaran waayana de isagaa la dhaarin oo lagu soo celin o ku dhaar adigu inu waxaagu inta ahaa kolkuu ku dhaartay ayaa markaa intii la keenayaa wey wuxuu yidhi haddaba shardigaa koowaad halkaa kaga bax shardigii labaad baynu u gelayna walaa yasixu ilaa fii maalin yudbadu biاsifati shardiga labaad waa maxay waa alindibaaq bisifa waxaan salamka lagu iibsanayaa waa inuu yahay wax tilmaan lagu xadayn karo walaa yasixu ma ansaxaya salamkii ilaa fii maalin adduun mooyaan maal waa un dee wax maarata maal ah oo yudbadu lagu xadayn karo bisifati tilmaan waa inuu yahay waxaan wax tilmaan ku xadaysmi kara laakiin wax aan tilmaan ku xadaysmayn laguma iibsan karo salam laguma iibsan karo isagaa tusaalayaal inoo keeni doona waxyaalaha aan xadaysmayn kuwii markaa tilmaamta lagu xadayn karaya buu tusaalayaal kaaga keeno wuxuu ku yihi kal ahmaani waa sida lacagtii lacagtii salam waa lagu iibsan karaa iyada lafteeda waxaad leedahay ninkii baad maalan de maabil baad siinaysaa ama alaab yaro kalaad siinaysaa markaasa waxaad leedahay alaabtan ayaan kuusii qadimay waxaanan markaa kuugu qadimay lacag dollar aan salam ahaan ku doonayo oo laba bilood kadib boqol kun oo dollar baan kaa rabaa waxaanan kaa siisanayaa boqol boqolkaa kun alaabta waanima ku qadimay marka waxaad iibsatay waa lacag muajala maalan ood wakti u qabsatay waxaa laga yaabaa inaad iska yarjeceshaa jeceshahay ninkan lacag wax iska bixinayo weeyaan in markaa dhowtolaad markaa lacagtaa ka faa'iida marka asnaantii salam way geli karta laakin dee samankii hadduu maaratay lacagtii dahabkii oo kale dee dahab kale laguma qadimi karo ila ribadiiba meesha imanaysa ama fido lagama sii qadimi karo ilan ribaa imanayse ribadiibaad iska ilaalinaysa haddii dahab iyo fido aad doonaysa inaad salam suuragal maaha dad markaa doonaysay w markaa aanu xaalli ahayn xataa kii xaaligaa ah lafdiga slm haddii loo isticmaalo bay leeyihin lama ogola wladiqati daqiiqihii intaasoo kiilooy oo daqiiqa waa caadi maxaa yeelay wax la xadayn karayo oo la qadari karayo weeyaano ama kiilo lagu qadarayo ama galaan lagu qadarayo wax caadiyo markaa la xadayn karayo noocayta runta walxubu baa qoran ha sax wey qalinkay igu qorantahay tahay anig walxubuubi iyo firidii ama xubuubkii maarata waa midhihii de midhihii markaa dee firida ahaa sida bariiskii qamadigii gelaydii haruurkii iyo wixii lamidka ahaa iyaguna wax markaa la xadeyn karayo tilmaamahooda iyo sifaadka la daneeyo la sheegi karayo wey daqiiqihiina waa saas oo kale kala duwanaa walmaaicaati waxyaalihii dareeraha ahaa biyihii caanihii subagii saliiddii soo garan maysi waxaasoo dhami iyaguna de waa mid walba tilmaamihiisa waa la sheegi karaa noocaas oo saas oo saas saasaa la odhan karaa malabkii walxayawaan xoolihii ayaa iyaguna saasoo kalea waxaad odhan kartaa waxaan salam ahaan kaaga iibsaday neef adhia oo ida ah oo laba jira oo kii soomaalida adde ilan arigu kala noocyo duwan yahay dhawkeedana barogara mar qofku intan iska joogo wuxuumoodaya ari o dham inuu madax madow yahay laakiin kolkaas meelaha tagto maad arkaysa wax wada cadba oo si kala oo dabada jiinayaba maarata waxaan dhaqaanay ari markaa dabadiisuna dee maarata ida dabadooduna kor u taagan oo baridii yareyd kor u haya in yaroo farihina kasoo laalaado madaxuna madow yahay iska exraaman ayay da taqaanay laakiin meelaha kale waxa ka imanaya wax nooc kale ah oo kan inta intay doonaan ka waawen yihiin sidaa u dheero madax iyo jabacad oon meel madooba lahayn dabadiina laalaado sidii muxuu ahaaye sayntii lo-doo kale sa isaga laalaado ayaad markaa mararka qaarkood arka marka haddii de meeshu ay tahay meel markaa arigiisaa u kala duwan yahay tilmaamihii uu ku kala duwanaa waa in markaa la sheego de saasaa markaa lagu kala xadaynaya dadii iyo wixii lamidkaahaa saasaa la sheegay waraqiiqina waa addoomihii iyagana waa saas oo kaleo dee sifa sifaadkiiyo tilmaamihii iyo joogii iyo dherarkii iyo muxuu ahaayey noocii ma xabashiba ma turkiba ma waxaasaad sheegeysa wa markii addoomuhu jireen de imika waba lama haye waluxuum hilbihii iyagana waa saas oo kale intaasoo kiilo oo hilib lo ama hilib aria weliba inaad markaa meelihii aad markaa sheegtaa way fiican tahay maarata halka markaa laga soo goynayo oo kale waa inaad sheegto ma bawdyadiiba ma garabkiiba waa inaad sheegto hilibka aad dooneysad qofka salaam ahaan uga iibsanayso waaya hadhow markaa de waxaa laga yaabaa laftii iyo baruurtii iyo wixii baa jiraya soo ma waxaa la aqbalayaa wixii aan caadada ka bixin hadduu lafweyin un leeyahay oo hilib yarna ku dahaaran yahay uno aan hilib kalama jirin lama aqbalayo waa sidii caadada ahayd laftu aanay dhaafin iyo wixii kale markaa dee lagama maarmaana kulleyba la soconaya walbuquul geedyarihii sida salarkii iyo baytaraafkii iyo basashii iyo baradhadii iyo waxaa dee geedayarahaasoo dhan iyaguna waa buquushaasay gelayaano iyagana way ku asaxaysa wal aswaaf dhogorti waa tii ariga waa tii ariga oo way ku asaxaysa wal ashcaar ayaa ka dambaysa nusakda qaar baa horreysiinaya kuwa makhtuudka ah laakiin inta badan way dambaysaa wal ashcaar waa dhogortii loda wey ma garanaya waa ku magacaabana dhogorti malaa waa ta aiga ta loda maxaa la odhanaya wax naf labaday teenu ma lehe wa min aswaafiha wa awbaariha wa ashcaariha aswaaftu waa tii arig awbaartuna waa tii geel ashcaartuna waa tii loda marka af soomaali de malaa waa wada dhogor waa saas iyadana de waa slmkii wuu gelayaao tilmaamaheedii dadkii yaqaani way sheegi karayaan wlbraysam ibraysamkuna de waxa weeye xariirtii wey xariirtii iyadana wax la xadayn karayo la sheegayo wey marka xariirtii de waaba maadada lafteedii maalan laga sameynaya marada xariirta wthiyaabi dharki noocyadiisii kala duwanaa markaa berigaa hore de waxay odhan jireen waa inaanu nashqad lahayn haduu nashqad leeyahay nashqadii baa kala duduwanaanaysa oo aan tilmaantii lagu xadayn karin ilan gacantaa lagu nashqadaynaya laakiin imika de waxaad arkaysaa malaayiin maro isku wada mid a mid baad udhiibaysaa wax sideedii oo kalaa laguu keenaya marka haddii wixii aanu iskhilkhilaafayn oo wax toos loo dabdin karayo uu noqdo waa caadi laakiin kolkaad shuruuxdiiyo meelaha akhriyaysaan waad arki doontaan iyadoo markaa manquushka iyagoo diidaya kala nashqadeeye maarata kala ra iyo waxyaala loo sasamey wاrasaas wاnuxaas wاlxadiid wاlaxjaar waa macaadintii macdanihii kala duwanaa rasaastii nuxaastii xadiidkiiyo birtii dhagaxyadii noocyadoodii kala duwanaa hadday noqoto kuwii wax lagu dhisanayey iyo hadday noqoto kuwii qaaliga ahaa dheemantiiyo wixii lamidka ahaa waxaasoo dhan waa caadi walakhshaab qoryihii iyaguna waa saas oo kale oo noocyadoodii kala duwanaa iyagana salamkii wuu gelayaayo dee tilmaantii wax lagu xadayn karayo weeyaan waalciri cadaradii waa saas oo kale waladwiyati dawooyinkii wagayri dalika iyo wax alla wixii kuwa lamidaho mimaa yudbadu bisifati wixii tilmaam lagu soocaye ee lagu xadayn karaya ah shardigaasi bal wuu usoo noqon doonaa kuwii aan sida ahayn shardi kaluu soo dhexgeliy shardigii saddexaad noqonay walaa yajuusu ma banaano xataa yudbata ilaa lagu xadeeyo bisifaati tilmaamaha alatii takhtalifu biha alagraadu ee maaragtay waxyaalaha la daneeyo ama ujeedooyinku ay ku kala duwanaayeen cinda ahli lkhibra sida markaa dadka ahlulkhibruhu waxaan aqoontiisani ay markaa eh, ay yaqaanaan waa maxay ee waxaynu nidhi shaygani waa inuu yahay wax sifa lagu sooci karayo taasi waa shardi dee sifaha lagu sooci karee in lagu sooci kare keliya lama doonaye in aad ku soocdaa la doonaya o ad ku qeexda de haddaad tiraadid uun boqolkaa dollar waxaan kaaga iibsaday mobil mobilka soo lama tiltilmaami karo laakiin mabaa tilmaamina waxaa tihi o nobil baa kaaga iibsaday aad bil kadib ii keenayso isna waa yahay bu ma ansaxayo muxuu ansixi waaye ma mobilkaan la xadayn karayn mee waa la xadayn karayaaye isagii baan xadayn markaa shardiga maqani maaha in waxaan aan la xadayn karayn tii hore wuxuu ahaa waxa daatadiisu ka hadlayay oo shaygani sidiisa waa inuu u yahay wax tilmaan lagu qeexi karayo oo lagu xadayn karayo shardiganna waa maxay wixii tilmaantii lagu xadayn waa inaad ku xadayso ood ku hadasho markaad iibsanaysa shaygii waa inaad ku hadasho tirado noocaas oo sidaas oo halkaas sidaa ka oo caynkaas oo tilmaamihii markaa ujeedooyinka dadka iyo darahoodu ay ku kala duwanaayeen ee qiimaha saameynta ku yeelanaysay shaygana uu ku kala duduwanaa waa inaad sheegto boqolkaa doolar neef ariyaa kaaga iibsaday inaad tiraahdo uu hadhow ri kuu keeno yaroo iska weyda oo tirahda waa sidee da ku hada ri unbaad ugu tiri ri ahay ma waxaan ri ahayn baad ii sheegtay waxaan neef ari ahay baad ii sheegtay neef ariyaat riba baad odhanay miyaanay neef ari ahay dee ka ka neef buu ku soo ma de marka waxa weeye muran baa imanaya marka maxaa khasaba waa inaad tilmaamihii sheegto neefkii ariga ahaa ma idaa ma riyaa ma labaa ma dhidigbaa waa imise jil tilmaamihii waa inaad sheegto markaasuu markaa caqdigii ku ansaxaya markaa kani shardigani waa shardi shardiga hore ka duwan way isku xidhan yihiin oo de wixii marka hore marka kaa hore la helo ayaa haddana sheegidii lagaa doonaya kani waa sheegidii wey oo inaad tilmaamihii sheegto caqdiga ku dhex sheegto yaa lagaa doonaya walaa yajuuzu ma banaana xataa yudbada ilaa lagu xadeeyo biifaati tilmaamihii alatii takhtalifu biha alaqraadu ujeedooyinku ay ku kala duwanaayeen أهل ahli اkhibra dadka waxaan aqoontiisa lihi tilmaamihii ay u yaqaaneen tilmaamuhu waxaan ku kala duwan yahay oo dadku ay markaa kala dareeya waa inaad sheegto kiibuu siyar daba socdaa wuxuu yihi fain sharaa fiiha hadduu shardiyo haddaba sifaadka dhexdeedii alajwada markuu neefka ugu fiican lam yasixa waxaas ma ansaxay sababtu waa maxay dee waxaaba laisku waafaqi maynu kii ugu fiicnaa mid kasta waxaa un la sawiran karaa mid kasii fiican la heli karayo markaa ka ugu fiican ma soconaysa bad wixii kala sheegaysa wa in sharata fiiha hadduu shardiyo alarda ka ugu liita fa facalaa qawleyni isaga laba qowl iyaa ku sugan wuxuu yihi warka ugu liita i keen qawl wuxuu leeyay ma ansaxayso oo maxaa dhacay dee mid kasta oo la keeno oo liita waxa uu la sawiran karaa mid kasii liitaa inuu jiro laakiin sida muctamedkaa ah, waxa weeye inuu iska ansaxayo kaasi sababtuna waxa weeyaan markan arda la leeyahay waxa wey waxaa loo jeedaa uun yani hadduu doono habeen liito haddii markaa ki ugu liitay ku ka fiican loo keeno wuu ku qasban yahay inuu qaato de uu doonay wax kaba fiican baaba loo keen nooc fiican baaba loo keeno isagoo radi yii markaa way u ansaxaysaa caadi weeyi markaa ardi u mushkilad ma keenayso laakiin ajwadku waa xaggii loo socday lamana xadayn karayo isaga markaa ma soconayso shardigeenii hore haddaba ku noqe ahaa waxaani inuu yahay wax xadaysmayoo tilmaan iyo hadal iyo af lagu xadayn karayo lagu sooci karayo inuu yahay wamaa laa yandabitu bisifati wixii aan ku xadaysmayn tilmaan wixii aan markaa ku caddaanayn laa yajuusu fiihi salamu salaam kuma banaano ka kaljawaahiri buu yihi waa sida luulkii waa weynaa iyo walxayawaanilxaamili neefkii rimanaa iyo wamaa dakhalahu naaru wixii dab lagaga shaqeeyey dab markaa galay kal kalkhubsi sida roodhidii ama wixii la dubay un daaduu iyo washawaayi wixii la solay sida kuwaasoo kale iyo wamaa yajmacu wixii isu keena ajnaasan jinsiyo kala duwan oo mukhtalitatan la ysku dhex darayo oo dhammaanteed la rabo aan markaa qadarkeeda iyo waxeedana la xadayn karaynin kal qisiyi sida qaansooyinkii inagu qaansida malaha laan baa baynu ka samaysanahay iyagu qaansooyinkii sida muuqata dhowr shay bay isku xuli jireen oo dee qaanso adag bay samaynayaan maaha qor yaroo markiiba jabayan baa qaanso adag waxyaalo badan markaa la isku lifaaqay oo xataa waxyaalaha qaarkood lagu wareejiyey oo dhowr qori iyo waxyaalo kala duduwan xataa waxay lafa iyo lafaa ku jiro oo iyo waxyaalo noocaas ayay maraasaa isugu wada duubayeen hal markaa adag bay sameynayeen markaa qaasooyinkii iska markaa dee dhig dhigaheenii oo kaleo malaha yaryar unbay dee qaansadoodu noqonaysa marka kuwaasi waxyaalo kala wada duduwan la isku xidhay weey markaa ma noqonayso waa wax isku dhowr jinsiyo kala duduwanoo lama xadayn karayo wanabli lmariish iyo leebabkii riishada lahaa xagga dambe lagaga xidhaye ka ilaalinaysay markaa inuu wax weecdo waalghaaliyati iyo cadarkii haaliyada la odhanayay qaaliga ahaa waa dhowr cadar oo la ysku daray miski iyo cambar iyo cuudka kana ay iyo kaafuur intaasoo la ysku daray weeyaan wanaddi isna waa nooc kaloo cadaradii ka mid ahoo kaa hore dee muxuu ahay saliid baa ku jiraysay oo la isugu daray kuwani way qalalan waa miskigi iyo cambarkii iyo cuudkiio la ysku darayo laakiin qalalan weeyaan oo aan iyaga saliid la raacin walkhifaafi khufafkii saabta iyo ka samaysnaa waxaa la midkaa dee iyaduna guda iyo markaa dibad iyo waxbay kala leedahay waxbaa gudaha maarata la gelinaya xashway markaa iyaduna waxyaala markaa kala duwan bay noqonaysa wsawb اmasbuuq maradii maxaa la kalareeyey ama la midabeeyey maradii la midabeeyey markii la tolay kadib waay bal aynu horka tusaalayaashiisa dib ugu yar noqono wuxuu kuleyahy sheekhu wuxuu haddaanu mundabit bisifaat ahayn wax sifa lagu qeexi kara haddaanu ahayn oon lagaga boganayn tilmaanta salafkii ku banaanaan maayo waayo hadhow isqabsiya muran baa ka imanaya maxaad sidaan tiri maxaad kan kale may ah, markaa qofka naftiisu wixii laga doonayay boqol kiiba boqol ma suuraysan karayo markaa kaasi sax noqon maayo muxuu kugu tusaaleeyey marka luulkii waaweynaa buu yidhi oo isaga waxa la yidhi luulkii waxaa loo baahanayaa tilmaamihiisii oo xajmigiisi waa in la sheego inta uu leegyahay miisaankiisi inta uu noqonayo muxuu ahaaye tilmaamo kale oo de maarata iyo shakligiisi muuqaalkiisi qaabka u ekaanayo marka intaa haddii sifaatka la sheego waxa adkaanaysaba in la helo baa haddii laga tagana dee sifaatkii iyo tilmaamahani waxyaalaha uu markaa dee ka qeyb qaadanaya qiimihiisii iyo arrimihiisii weeyaan markaa kaasi marka la arko kolba wixii soo hor baa laga iibsanayaa salam baa laga sii iibsanayaa ma soconayso neefkii rimanaa neef riman baa salam ahaan kaaga iibsaday iyaduna ma soconayso maxaa yeelay dee waxa ay ku riman tahayna lama sifayn karayo bilaha ay ku jirto lafteeda iyo maarata sidaasna iyadana wax si toosa loo xadayn karayo ma aha markaa marka ay markaa dhasho dayadiyo markaa irmaa inaad isku iibsato mooyaane laakiin iyadana waxaa la yihi lama sifayn karaya waad iska daynaysa wixii dabku galay sida raashinkiiyo wixii lamidka ah iyo roodhidii inaad sii qadinta lacagta oo tidhaahdo furinkaad maanta dubaysaan maala laba boqol oo midh baad ii xidhaysa taa lacagteedii labada boqol ee mid ilan iibka imika wax mucayanaad iibsatay mise waa shay dimada ku jira de waa shay dimada ku jira furan halkaa iyaalood iibsatay ma jiro wax dimada ku jira wey hadaba labadii boqol ee marka lagu keeno kani waa maxay de waa maay waxaad maanta waa furan kan aday waa maxay waxaan gubtay ayaad odhanaysaa soo ma kani waa caddaan oo dhabuu shaaxid aad buu gubtay oo dabkii ku batay kani waa sida marka waxay yidhahdeen khubsigu ma gelayo salabkii waa cinda alakariin waa sida loo badan yahay qolyaha qaarkood ba war waa iska dhadhawiyo inta badan layskuma qabsadee hala sii daayo laakiin muctamedkii wuxuu leeyahay lama sii dayn karayo oo muran ka iman kara waxyaalihii la solay de in dabkii lagu badiyo iyo in meel lagu yareeyo iyo waxba dhacaya soo ma kaasina markaa isaguna wax kalaba yaan lagu darin si keligiiba ha ahaado laakiin de dabkii baan la xadayn karin baa dabkiisi baan la xadayn karin marka waa marka dabku uu badan yahay ama uu yahay dab aan la garanayn xadkiisa rasmiga lakin imika subagii oo kale dee waa la kariya si loo kala saaro wixii yaraa caano yaraa ku haray iyo wixii lamidka ah iyo si baa loo kariya wuu karaa laakiin isaga laga baqi maayo dabkiisani inuu kala sooco un mooyaane wax kaluu dabku ku samaynayaa jir waa litamyiiz baa la yidhi waa kala soocu dabkiisu laakiin w wixii dabku uu bedelayo ee saameyn uu ku yeelanayo ee uu dee karinayo bisleynayo waxaas weeyaan waxaa la diiday dee iminkana casuumadihii baaba lasii dalbadaa iyagu markaa casuumadihii oo kale salamkii sii dalabkii ma soconayso adii fiqiga aynu eego casuumadahan lasii dalbanaya wax badan baa kasoo noqonaya oo shardigana wuu ku jira wamaa dakalahu naaru shardigan labaadna wuu ku jira wamaa yajnacu ajnaasan mukhtaliata wax dhowr arrimood oo laysku dardaraya ilain markaad imika hilibkii iyo beriiskii iyo maxaygii iyo waa intaasoo shay oo laysku wada darayaan maaragtay qof walba lasoo hordhigayaa sawma ah. marka waxay leeyihiin iyagu markaa lagu soo hordhigay un iibso maa bal nafar berihiis iyo wasadiis iyo intiisi isla keen kolkuu deetana keeno haddaad ku qanacdo isagoo bayculacyaana khalaas kaasaad markaa leeda war waa imse intani intani waa waa intaas waa toban doolar waa shan doolar waa korba lagu yihahdo bes deetana bisa kau qabo waan iibsaday intaa tira <laughs> adigoo waan iibsada o haddaad iska cuntinta shaaficida <laughs> milkul khayr baad xug marka laakiin mucaaaadka inag in culamo badan ba ansiisay siiqada mucaaaadka n markaa siiqada qawligii waxba shardi maa culamada islaamku say u badan yihiin ficilkii baa kugu filan haddaba mushkiladiisi waa maxay dee dabkiina waa gelaya raashinkii cuntadii bislay ajnaas mukhtalidana wuu yahayo hataa haddaad beriiskio kale ka soo qaado dee beriiskii maxaa ku jira milix baa ku jirta tamaanbaa ku jirta oo basal baa ku jira oo intaasoo shay baa ku jira deetana oo dee dhadhankiisii iyo hadhowtoole rabitaankaagii qayb ka qaadanay tijaaradii iyo ganacsigiina ilaa takuna tijaaratan can taraadin minkum baa la marka wixii markaa lagu soo hordhigay eed iska eegtay unbaa markaa qanaacadii iyo ridihii oo suuragelka lakin caqdi baan sii qadimay oo aan guntay waxay leeyihiin caqdigaasi harar baa ku jiro oo si uu noqon doono waxaan qofkii laftiisii baan maamuli karin bay kuleeyihin wiiibaa de markaa aan isaga eh, wa isagii markaa waxa weeyaan eh, uu toos u tadbiirinaya ama uu gacanta ku hayaanay ahayn mar way ku badanaysaa mar way ku yaraanaysaa wiibaa maarata suuragal wuxuu yihi wamaa yajnacu yajmacu ajnaasan mukhtalita wixii jinsiye laysku daray ah jinsiye kala duwanoo laysku daray wixii isu keenayey oo aan la xadayn karin imika waxaa laga yaabaa inaad de wixii la xadeeyo la yidhaahdo maadadaasi intaa ha ahaato taa kalena intaa ha taasina boqol kiiba intaa taasina boqol kiiba oo de warshadihii oo kale ad ohanaysa waxaa ii sameeya ila waa salami markaad warshada waxaa loo same sameeya aad leedahay wixii de salam ahaan baa laga marka haddii wax walba la xadido oo la qeexi karayo way sahlanaanaysa kalqisiyi markaa u inagu tusaaleeyey qaasuoyinka wa inagaa sheegnay waa nabrilbariish waa leebkaa markaa riishada lagu xidhayo marka isagana de waa leebkii oo iyo riishadii oo de markaa iyaduna xagga dambe lagaga xidhayo marka leebka laftiisi leebkii waa kala duduwan yihiin riishadihiina way kala duduwan yihiin wlhaaliya waa cadarkaa isku jir jira isaguna wixii baa kala badbadanaya nadiguna waa kaa isaguna qalalanaya isaguna isku jir jira waa saas kale maradan la midabeeyey la waxay leeyihiin hadii midabayntu markii la tola yani la sameeyey kadib la midabeeyo waxa aan caddaanaynin jawdat nasj samayntu inay fiicnayd iyo in kale la kala garan maayo oo waxaa laga yaabaa wixiiyo yar kala faalfaalalsanaayo duntu aanay si fiican isu qaban marka la midabeeyo dee kalarkiiba wixiiba wada qarinaya marka waxay leeyihiin thawb lmasbuuq salab laguma iibsan karo laakiin haddii waxaan la sabqinayaa uu dunta yahay oo wixii isagoo weli ghazli ahoo duntiia ah, ayaa horta duntii midabka la gelinaya la kalaraynaya marka midab duntii la kalareeyo kadib haddii la tolo taas iyadu waa caadi oo kalarkaa duntu de hadhow toole waxa weeyaan ma qarinayo samaynta samayska ceebihiisi ma ma qarinayo wuxuu yidhi waa kanoo fain aslama hadduu سلم ku iibsado في ثوب مرو subika ghasluhu duntiisa la kalareeyey uma nusija markaa kadibna la sameeyo la toon waayahay dee jaazada soo socta way jawaabti way banaan tahay taasi waa caadi aw ama wuxuu salam ku iibsaday fii thawbin maro fii sadihiisu uu yahay xariir jaaza iyaduna way banaantay waa maro ka samaysan cudbi iyo iyo duntii xariirta oo khuyuudiisii dun duntiisii qaybina ay tahay cudbi qaybina ay tahay xariir marka taxriirta ibrasamkaa sadihiibuu ku sheegay marka waay u qaybiyaan maradan samayskeeda sadaa iyo luxma labadaasaa la isku dara marka haddaba sadihii iyo luxmadii ayay qaabab kala duwan ufasirayaan imanka imaam nawowi iyo taxriirkii haddaad eegtaan inkastoo la yihi laftiisu wuu yar kala bedelayba wuxuu sadihii ka dhigayaa in maradii qeyb qarsoonoo gudaha ku jirtaiyo in muuqata ay kala leedahay markaa sadihii wuxuu ka dhigay inta qarsoone dhexda ku jirta luxmaduna intan muuqatuu ka dhigay marka waxaa la yidhi cagsigaa mashhuuraho in luxmadu ay gudaha ku jirto siduhuna uu muuqdo sidaas iyay shuraaxda qaarkood keeneen laakiin misbaaxulmuniirka markaad u noqoto ilain maro waliba qayb qarsoon ma lehe imika tan oo kale dee qaybo qarsoonba ma lehe waa duntaa saa soctay maarata in laisdhaafiyey un waa guda ku jiraa ma jiraan haddaba maro walbana dee sade iyo luxmay kala leedahay marka eh, misbaaxulmuniirku wuxuu qorayaa dunta marada marada marka la samaynayo de waa dun sidaa ufidsan iyo tu kaloo sidaa udhaafsan wax saa isu dhaafaya weydi haddaba wuxuu yihi khaydkan dherarka ah ee saa u yaala ayaa waxaa la yidhaahdaa sadaa la yidhaahdaa maa yumadu tuulan fi nasji wey waa kaa dheraran kan dhaafaya ee ballaca u jiirayana luxmaa la yidhaahda kaa xagan u jiranayana luxmaa la yidhahda marka haddaba hadduu saa sameeyo oo luxmadii ballaca ahaydna uu ka dhigo qutni tii dhararka ahaydna uu yidhaahdo ibraysam laga dhigo mushkilad ma laho waa wax la garan karay mar marada xadkeedii la garanayo mitirkeedii de waxa weeye inta markaa xariira iyo inta cudbiya way kala socoto waa la garanaya marka way banaanta iyadunoo jaaza way iska banaanaan laakiin haddii la isku dhex darayo oo laleeyahay sadihii qeybna dun ha noqoto qaybina qaybina cudbi ha noqoto qaybina ha noqoto ibraysan ma xarigin de waxa weeye e, waagaa hore khaasatan yani isku dhex dar-uun isku dhex dar-uun de wax markaa kala soocan maaho kala xadaysan wuxuu yihi wain aslama fi ru'uusi halka markaa masaa-il buu gelayaa e, u noqonaysa labadan arimood waxaa ama kala jinsiga ah ee laysku daray ama waxaa aan markaa tilmaantii si toosa loo sharixi karin sifaatkiisii wain aslama fi ru'uus madaxyadii hadduu madaxyada salam ku iibsado boqol madax oo ariya inagu de boqol madax waa laga boqol neef inaad ufahanteen boqol neef ma waa madaxyadiio keliya weeyaan waa la karsanaya awaashu waa dawe wey madaxyadani waa dawe markaa madax riyaad buu maalan saddex wuxuu yihi eh, saddex madaxo riyaad ayaan berri oo berri kaa doonay ayaan kaa iibsaday lacagtaydiina wata may ansaxaysa laba qowl baa ku sugan qowl wuxuu leeyahay haa waayo waa la dhadhaweyn karaya muctamadku wuxuu leeyahay may ma ansaxayo maxaa yeelay horta madaxyadii way kala waaweynyi mitir iyo waxtoona de ku qeexi kari maysi madaxna waa madaxweyn midna neefna waa madax yar yahay wax la maaragtay sida dadku inuu kala madax duwan yahay ayuunbay xoolin inuu kala madax duway yahy lamana xadayn karayo taasi waa dhinac dhinaca kale badankiisiiba waxa la yihi madaxii waa laf inta maqsuudka ihiba waa waxyaalo kooban oo iyadiina kala wada duwanoo in xayra in hiliba in caraba oon hilib iyo labitoon lam iyo shacbitoona lagu sheegi karaynin kala wada duwanoo markaa mukhtalifatan abcaad ah markaa waxay yidhaahdeen salafkii ku ansixi maayo saasi muctamad ka dhig kolkaad aragto madax iibso madaxyo aad lacag kasii qadimayso oo aan hadda meesha ooli ma jiraan markaad aragto ad ku qanacdo markaasuu baad iibsanaysa wain aslama hadduu salam ku iibsado filmakiidi ciirtii wa fiihi lmaau biyahana lagu daray lam yajuz ma banaana caanihii subaga laga saaray ee ciirta ahay kolley yaraan ba igu dambayso ama garan maayo in biyahaasi ay khasab ahaayeen biyuhu ma khasabba ha waa daruuri a ah, markaa mar haddii ciirtii biyo lagu darayo dee biyihiina wax hadaysan maaha marka ciirtan lagaa iibiyey ma biyaha u badan biyuhu miyay ku badan mise ku garan mayso wixiina wada dhanaanun bay noqonaysa markaa waxa la yidhi iyaduna salab kuma banaano maxaa yeelay biyihii baa lagu darayaa biyihiina marka markaa noqonaysa noqonaysaa biyo iyo caano isku jira oon markaa qadarkii iyo intii aan la kala garanayn marka iyaduna ma ansaxayso wain aslama fi ljubni hadduu salam ku iibsado jubnigi jubnigi waa caanaha fadhiya ee adag maqaadda malqaadaba lagu goostaa de caano adagoo malqaadda saa aad ugu goosanayso fadhiya iyo warbe imka iyo warb afkaal jubnina waa Ah, caarafadhiba imaka yihahdaa qolyahenani halkan ah, inkastoy caarafadhiga dee ku kaloo zabaadi yihahdaa macarabtu jirto oo u qoyan imika kan ayo warka kuu sheegay qaar badan aad bay u qoyan yihin oo waa zabaadigi jubnigu wuu adegyahy oo ka uu ka siiyan adegyahay isaga laftiisu dee ma qalalna oo qalayl maaha laakiin wuu adegyaho malqacaddaad ku goynaysaa goyn buu ubaahanaya baynamaa kan kale yo waa la daraya malqacadda haddaba kaa jubniga ah hadduu salam ku iibsado buu yihi wa fiihi linfaxa jubnigaa marka la samaynayo infaxa wax la yidhaha lagu dara infaxadu waa maxay infaxadu wax kale ma ahe waa calool calool waxareed wey caloosha waxarta inta aanay waxartu weli daaqin ee ay caanaha un cabayso caloosheedan yare maar iska jilicdaasaan ayay ku darayaan caanihii marka ay markaa samaynayaan jubniga oo taasaa lagu sameeyay mid yamanayo halkan samays yidhi baa suuquu tegay oo uu raadiyey de miyuu helayaa infaxadiis oo <laughs> raadsiisi waa xaraar la qala waxaana meeshan lagu qalaama jiraan laakiin iyagu inagu saas markaa jumlada u samaysan weyne waayo waxay u baahan tahay calooshaa maaratay eh, waxaraha iyaa lagu sameeya haddaba jubnigaasi infaxadaasaa ku jirta ama calooshaa eh, maqasha ama waxarta kolley khasab maaha in waxar ay noqoto hataa nayl bay noqon kartaa waa lagu sameeya haddaba taasi iyadu jaaza buu yihi way banaanta maxaa yeelay waxay leeyihiin si infaxadi jubnigii lagama maarmayo dee xaajadii baa keensanayso de wax markaa lo loo bartay maslaxadiisii lagamana maarmayo in baashan lagu daro oo maslaxadiisii iyo iyaa markaa waa khasab bay yidhaahdeen aw fi khalli tamri wa fiihi lmaa halkii timirta oo isaguna biyale isagana jaaso way banaan tahayoo isna markaa timirtii khal ka samaysa isleedahay khasab waxaa inaad in biyaa ku darto hadii kale khalkii ku noqon maayo marka waxay yidhaahdeen isaguna maadaama aan laga maarmaynin intaa yar waa la saamaxay isagana markaa khalkii timirtana waad iibsan kartaa lacag waad kasii dhiibi kartaa wain aslama hadduu salam ku iibsado fi ljuluudi hargaha boqol hargaad buu si iibsama kun harag buu marka kun harag ayuu marka lacag kasii dhiibi waraqi waa hargihii un raqigune laakiin wa haragii inta la jilciyey warqad oo kale laga dhigo wax lagu qoran jiray fi raqin manshuur waagii hore de waxa weeye hargaha inag ma harag waxba kuanaa qori jirin ba laga yaaba ya maxaa loo jiri de wa la hoorin kari waa la jilcinaya warqad oo kala laga dhigaya waa la waa la y waba waa la dheegayaa la dheegayaa marka dambe jilcaya warqad la laabi karo oo kale waa laga yaaba kani waa ku qoraalka loogu talageliyay maaha isaga wa kale laguma qaban jirin aad baa loo jilciyayo deetana isaga markaa qoraal fii raqi manshuur sidan warqadoo kalea laga dhigi jiro de lagu qoran jiri haddaba hargihii caadiga ahaa iyo haraggaa warqada ah iyaga hadduu markaa salam ku iibsan lama yajuz ma banaana maxaa yeelay de hargii way kala waawen yihin hargu isma laaleeka lamana qeexi karayo oo intaa soo mitir harag waliba inuu ahaado in la waayaaba laga yaabaa wixii aad sheegtay markaa markaa uu diyaariyo kuraa waan hayaa hargihii unu kaalayo deetana eego oo adigoo markaa eegtay sidaa ku iibso wa in aslama fi lwaraqi waraaqihii hadduu salam ku iibsado jaza way banaan tahay oo waraaqaha caadiga de waa la garanayaa tilmaamahoodi waa la sheegi karaya inay eforta iyo eatr waa imika ay ku wada kala qeexaan iyo mxu ahaye shirkadda soo samaysay lafteeda ayaa de sheegaysa iyo markadii si markaa jawdadii iyo tayadiina aad halkaa markaa u xadido markaa iyadu way iska banaantao caadigu wa in aslama hadduu salam ku iibsado fi aaniyati waalki ka waran haddii weelkaasi wuxuu yihi mukhtalifat alaclaa walwasati walsfal xaggii sare iyo halkii dhexe iyo halkii hoose waxay kala duwan yihiin hadduu kal abaariqisa kildhiyadii oo kale wal asdaali dayiqati ru'uus iyo baaldiyadii madaxa dhuubnaa wal manaa'iri iyo manaaradihii manaairtu waxa weeyi dee waa tii lagu iftiinsanayey maaragtay faynuusyada ahaan jirtay lakin de inagu dafayns warshada soo sameyso ma aragnaay eh, de marka hore de gacantaa lagu sameynayay weel gacanta lagu sameeyo deetna saliidiina halka hose loo dhigayo dubaaradiina lagu ridayo oo sidaas markaa de maaragta oo warshad ahayna de gacanta lagu sameeyey marka faynusyadii noocaas oo kale ah ee ga faynus gacmeedka ah weeyaan manaairtiina kuwaasoo dhan lam yasaxa ma ansaxayo maxaa yeelay de waxani waa wax gacantii lagu sameynayo hildhiyadii iyo baaldiyada xagga sare dhuubnaa iyo eh, gacan baa lagu samaynaya gacantiina way isdhaafdhaafaysa way isdhaafdhaafaysaayo eh, mid maaragtay xagga loo yar weyneeyey mid dhinacan loo yar dhuubay waxbaa dee soo baxbaxay marka kuwaas ma banaana iyagana in salab lagu iibsado markii uu diyaariyad aragta u haddaad ku qanaacda iibso wain kaana mimaa laa yakhtalifu haddii laakiin weelkani uu yahay weel si qura u loo sameeyo aan kala duwanayn kal haawini kal haawani haawan iyo haawan sida mooyihii wasadli iyo baaldigii almurabaci afargeeska ahaa jaaza way iska banaanta weelku hadduu yahay weel de imika sidan ay imika tahay dee warshad lagu sameynayo oo dee qaab qura kusoo wada baxayo isku wada mida ama uu yahay weel lagu sameynayo qaalab meel baa loo sameynaya saasunbaa loogu shubaya isagoo markaa dhalaashan muxaasiti ama wixii oo dhalaashan ayuunbaa lagu shubaya waa laga saaraya ku kalna waa lagu shubaya waa laga saarayaa wax isku wada mida bay noqonayaan almasbuub fi qaalab baa la yidhaahda kii qaalab loo sameeye lagu shubayo sida jaajuurka oo kale wuu banaan yahay kaasiyo waa caadi sidoo kale kii la tumayey ee laakiin aan iskhilaafayna isaguna iswad iskuda mid noqonayay isaguna waa caadi waa la ogol yahay kaa xataa la dhilayo iminka dee mooyihii oo kale dee khashabna waa laga sameeyaa qori waxaa kaloo laga sameeya nuxaastiina waa laga samaynaya markii nuxaasta laga samaynayo dee maarata meel baa lagu shubayaayo saasaa markaa loo habeynaya markii la qorayana iyadana maarata inta badan looxi dee si isku wada mid oo isku wada dhowdhow baa loo samaynaya muran badani kama imanayo marka kuwa noocaasoo kalea iyagu waa caadi buu yihi walaa yajuuzu salaamu halkan markaa shardi kale kaleynu ka gelayna waa shardigii afraad sawmaha waa alcilmu bilqadri baa la yidhahda shardigan alcilmu bilqadri waa in waxaan qadarkiisa la garanayo marka dee hore waynu ugu soo aragnay maaratay baycii guud waynu ku soo aragnay halkana tafaasiil baa laga bixi wuxuu yihi walaa yajuusu salaamu salaamkii ma banaana ilaa fi qadrin macluumin ila wixii waxaad ad arkaysa maaha waa wax aad xadidayso de waxa aad xadidayso waa in markaa qadarkiisii la sheego haddaba wayajuusu waxa banaan fii maa yukaalu wixii la miisayey bilkayli ay taqdiiruhu bilkayli in lagu xadeeyo miiskii intaasoo galaan la yahaa walwasni miisaamidii iyo miisaankii in lagu xadeeyo intaasoo kiilo la yidhahda waa caadi wixii sidiisa makiilka u ahaa imika caanihii oo kale maxaa lagu iibsadaa liter ama koob koob caanaayo laba koob oo caanaayo ma cidda miisaanta cidinama miisaante waa un waxaa lagu iibsadaa kayl baa lagu iibsada ila litirkii waa kayle hadaba inaad kaylkii ku iibsataana waa caadi inaad miisaan ku iibsataana waa caadi oo tiraahdo shan kiilo beri eh, maxaa caana caano geela maalintii ii ken berri shan kiilo oo caano geela khalaas waa soo miisaamo iyadoo miisaaman ku keeno oo aadna miisaamato iyadoo de markaa eh, caagadii dabcan waa la caagadda marka hore waa la saaraya miisaanka waa la eegaya iyadii baa la simaya kadib caagadii lagu shubaya shantii kilo na la saaraya saasay markaa ku imanaysa shantii kilo waa inay fadhiisato marka miisaanna waa laga dhigi karaa miiskiina waa laga dhigi karaa iyo koobkii la daray wa fii maa yuusanu wixii laakiin isagu miisaan leh ee markaa wasni un lagu isticmaalo isaga bilwasni miisaan ayuun baa lagu isticmaali wixii isagu aan la darin galaanka iyo koobka ee sidiisa u ahaa un wax miisaanka la saaro miisaankii baa la saari saasaa halkan laga fahmayaa laakiin sida maarata lama diidana kaylkiisiyana isaga laftiisa lama diidana waa bil kayli wey isaga laftiisa haddii garanka aad darto waa caadi oo wixii mawsuunka ahaa ee daqiiqdii o kale intaasoo kiilon baa lagu iibsadaa haddaba intaasoo kooboo daqiiqa iyo ima tiraahdo ood markaa salam ku iibsato waa caadi laakiin mid baa la diidaya tala diidaya waa maxay waxyaalihii qaaliga ahaa ee miisaanka waxa yari um, saamiin yeelanaya sida dahabkii oo kale dahabkii dee muxuu ahay sanaatida yar ama garaamka yarba ayaa de qiimo leh marka haddaad tiraahdo koombe dahaba ayaan kaaga iibsaday salab dee koombadii marna xoogba u yar buuxaysaa marna isku yar farfadhiisanaysaa ma noqonayso marka waxaa la yidhi waxyaalaha aadka u qaaliga ee wixiisa yari uu saameynta badan xaggii qiimaha leeyahay miisaanuun baa lagu iibin karaa laguma iibin karo darid la darayo markaa galaan iyo wax lamida laguma iibsan karo yani waa marka slmka lagu iibsanay haddaanu slm ahayn wa iibsan kartaa koombada dahabka maaad iga sin tirada waa caadi dahab meesha markaa koomba dhan ugu jiro aad markaa hadda rugteed eegtay ad tiraa iga iibi waxba miisaanaha saarina waa caadi cid kuu diidi wa fii maa yudracu wixii la dhudhumiyo ama la mitiriyo dheh isagana bidarci dee dhudhunkii baa lagu iibsanay intaasoo dhudhun mara ah ayaa la odhan waa maryihii iyo wixii lamidka ahaa ee la mitirinayay intaasoo mitir yaa kaa iibsan wa fii maa yucaddu wixii la tirin jiray isaga tira uun lagu iibsan jiray bilcaddi waa in isagana tiradiisii markaa la sheego sida xoolihii oo kale de xoolihii noolaa dee tiraa lagu iibsanayay wuxuu ku yidhi haddaba wa in kaana dalika hadduu haddaba waxaan yahay kan macduudka la tirinayaa mimaa yakhtalifu wixii waa wax la tirinayo laakiin wuu kala duduwan yahay kalbaydi sida beedkii oo kale ukunti waljawzi iyo jawzkii haddaad kii waaweynaad kasoo qaadood qumbihii tiraad iyo haddaad kii markaa ku yaryaroo de isaguna jawz u la yidhaha baa jira wallawsi iyo looski walqisaai iyo khiyaarkii un iska dhe khiyaarka imika de khiyarku imika ka baxaayo de waad aragtay soomaaliduna khiyaarun bay tiraahdaa kisaagu waa nooc khiyaarka kamid aho finan buu leey marka khiyaarka halkeen anigu waa sabeebi wuu siman yahy haddaad aragteen walahi kuweytiintaa beena nimankan meesha masaarida marka de waa wax siman qisaagu waa isaga waa nooc isaga kamid a ah, laakin finan buu leey kisa waa kala waawen wal bidiiki bidiika af carabiga xabxabkana waa la yidhaahdaa shamaamkana waa kan shamaamka ladhahan ama bartiika ladhahan bartiik maogta waa bartiik oo la yar farsameeyey o qaarkood dadkaas waa bartiik odhanaya kan markaa shamaamka ya a ah, bartiik marka bartiik xaqiiqa waa bartiik ood markaa ra-dii yar da-dii ubaad kala furto ra-iyo u kala saartay da-dii shaday ubaad kala saartay marka labadaba waa la yidhaahdaa oo bartiik xabxabkeenan caadi ana waa la yidhahda kaa kanna waa la yidhahda imikadan lafteeda carabtu way ku kala duwanta oo nin sacuudiga lafteed muda inu kala duwan anagu madiiniya de aanu joognay bidiq xabxab kun baa loo yaqaan laakiin nin kale oo eh, sacuudiga laftiisa joogo xaggaa riyaad iyo dhinacaa jooga eh, mar uu qoraal soo qorayay wuxuu lahaa anagu bidiq waxaan u naqaanaa u kaa markan kan cawlan ka cagaaran uma naqaan kan akhtarka xabxabku waa ah ka akhtarka kan kalena waa kan inta badan cawlan kaa cawlan baanu unaqaanaa buu yihi biik oo xaggan markaa waxa weeyaan marka sacuudiga laftiisa kala duwan yahay ayaaba e, dareemeysa calaa kuli xaal labada ku daraba ha noqdee lam yajuzi salamu fiihi kuwaas kala duduwan ilan xabxabkii xabad yar xabad weyn xabad dhexe waxbuu kala wada laleeyahay xabad xabad labadaba inaad arag baa laga yaaba haddaba lam yajuzi salamu fiihi salam laguma iibsan karaba ilaa wasnan in wasni laga dhiga mooyaane in wasni laga dhiga mooyaane oo la miisaamo mooyaane si kale loo salam looguma iibsan karo oo inaad xabada u tiraahdo boqol mir oo xabxaba ayaan lacagtooda kuusii qadimay hadhow tolo ii tiri uun de waay hadduu kuwa yaryar kugu soo taxa ka war mushkilad soo maaha markaa ma soconayso waa in miisaan lagu xadeeyo haddii markaa xabxab badan uu yahay saasuun baa lagu iibsan karaa bay leeyihin baadkii waa saas oo kale lowski iyo wixii lamidkaana waa saas oo kale laakiin kuwaa yaryar ee aan markaa iyagu eh, waaweyneyn wixii aan waaweyneyn dee kaylna waa lagu qiyaasi karaa wasankii khasab maaha wuxuu yihi waqiila waxaa la yihi yajuuzu fi ljawzi wallawzi kaylan eh, mayana jawski iyo lowski lowski wuu yaryar yahay oo de xubintaasu farta yarka weyn yahay xubintaa farta haddaba isaga kayl ahaan waa lagu iibsan karaayo dee koombo lowsa waa la odhan karaa taas way banaan tahay buu yihi waana markaa eh, imaam nawowi raximah llahu tacaala almashhuur fi lmadhab baabuu ku sheegay yani sida caanki inay markaa sidaa tahay wuxuu yihi in aslama fi muajali shardi kale halkan laga gelaya haddii salam uu ku iibsado wax muajalahoo muddo loo qabanayo ha shaygan uu iibsanayo haddii wax dib laga keenayo uu yahay oo wakti loo qabanayo lam yajuz ma banaana ilaa ilaa ajalin macluumin ajal cayiman la qabto mooyaane halkan shardi kali ku gelaya waa maxay alcilmu biljal alcilmu biljal in aqoon loo leeyahay ajashi waa haddii uu yahay waxaan wax muajala oo salafkii xaalina wuu ku banaan yahay muajalna wuu ku banaan yahay oo inaad tiraahdo waxaan kaa iibsaday toban kiilo toban kiilo berihiis oo noocaas oo noocaasa ayaan kaa haystay lacagtiisina waa taasoo toba maarata intaasaan kaa siistay markaasuu waan kaaga iibiyey eeg haddaad unto magaca salam ba raaci salam ahaan baan kaaga iibsaday waaya imikaad kala qaadan kartaa oo marka markadaan muddo qabanin de wuxuu noqonayaa xaalli buu noqonaya wax markaa imika ninkii laga doonayo ayuu noqonaya oo asalam lxaal yajuuz cindana haddii laakiin aad muajal ka dhigaysaan adada aad dib ka keenayso waa inaad waqtigu keenaya ayinta haddii iiga keeni doonto haddaad tiraahdo waktiguu kuu keenayo waa inaad xadidaa maxaa yeele nabigu wuxuu leeyahay man aslafa fii shayin falyuslif fii kaylin macluumin wa wasnin macluumin ilaa ajalin macluumin ilaa ajal markaa la garanayo waayahay iyadiibu kasii farciyo wuxuu ku yiri wain aslima fii jinsin ilaa ajalayni aw fii jinsayni ilaa ajalin jaaza fii asaxi lqowleyni wain aslama hadduu salam ku iibsado fii jinsin jinsi qura ilaa ajalayni laakiin laba wakti buu kala qabtay oo wuxuu yidhi waxaan kaa salam ahaan kaaga iibsanayaa muxuu ahaaye laba tan oo beriisoo noocaas oo saas oo saas oo tanka koobaad dhiibay ii keenaysa laba bilood kadib tanka labaadna afar bilood kadib marka waa wixii iibsaday waa berihiis waa laba tan oo berihiisa laakiin waktigiibuu u kala qaybiyey soo way sameeyeen daqan sidaad bu usameeyey intaasoo facebook facebook o intaasaad bixinaysa faska labaad intaasaad bixinaysa saasay ku odhanayaan miyay banaan tahay laba qowl baa ku sugan inay banaan tahay inaanay banaanayn qawl ma banaana maxaa wixii waa shay keliya oo haddana laba muddo loo kala sameeyey waxaa laga yaabaa kii dambe inay wax ku yimaadaan kii hore aanay waxba ku iman ha dhowtoore lacagtii wax laba bilood kadib la keenayo iyo wax afar bilood kadib la keenaya ma isku lacag ba isku lacag ma markaynu qaanuunka ganacsiga eegno waxa laba bilood un la sugayo iyo waxa afar bilood la sugaya de way kala qaalisanaanaya oo inta badan qofkan afarta bilood sugaya de waa loo jabinaya oo shaygii marka waxa weeyaan imka lacagtiina ku qadimaya afar biloodna u jaanis kuu siinayo qiimo jaban ka siinaysaa sideedaba salamkan waxyaalaha loo jideeyey iyo masaa waxyaalaha ku jira waxaa kamid a dadkii ganacsatada ahaa in ay lacagtii helaan si ay markaa alaabti iyo ganacsigii u keenaan marka kan eh, maaragtay lacagta bixinayaana wuu faa'iidayaayo dee qiimo jaban buu ku iibsanaya kii ganacsadahaana wuu faa'iidayaayo lacagtii buu helayaa alaabtii inuu keeno iyo u sahlanaanaysa hadduu beer qodan yahay oo beeraha qoto waa saa soo kale kolkuu lacagtii helo de beertii buu gelinaya hadhow markuu midhihii soo go-aanna waktigii la gaarana ninkiiba berihii u keenaya midho hadda ninkan ile hore usii iibsaday dee lacag jaban ayuu sii bixiyey markaa labadii dhinacba waa la kala faa'iidaya haddaba wuxuu leeyahay wixiio qeybna laba bilood loo qabtay qeybna afar bilood loo qabtay de isku lacag ma aha hadhow waxaa laga yaabaa qeybtii hore fayskii koowaad ahayd inay timaado tii dambe marka waqtiyadii loo alaabtiiba la waayaba oo lagu qasbanaado in markaa da iyada la fasakho kolkii la fasakhay markaa qaabkii lacagta loogu qaybin lahaa qeybtii hore iyo qeybtii dambe ayaa muran ka imanayaa bule waa tafriiqu safqihii wey labadan qawle meesha laguu sheegayaa waa labadii qawle tafriiqu safqaha aynu ku naqaanay markaa qawl baa leeyahy ma banaana laakin de sidaynu halkaa usoo hore usoo sheegnay muctamadku wuxuu aha tafriiqu safqu inuu banaan yahay markaa way banaan tahay tani waa caadi ta kale waa maxay fii jinsayni ilaa ajal waa cagsi waa laba jinsi oo wakti m wakti isku mida la keenayo ayaa lacag qura laga wada dhiibay wuxuu yihi tan beriisa iyo oo noocaas oo saasoo de tilmaamo dhan sheegay iyo tan sonkora oo noocaa iyo noocaasa ood laba bilood kadib ii keenayso waxaad igaga iibisaa boqolkaa kun oo dollar maala marka inteebaa sonkorta ku beegan iyo inteebaa bariiska ku beegan baan la kala garanay hadhow marka waktigii la gaaro waxaa laga yaabaa in bariiskii la helo sokortiina la waayo ama in sokortii la helo bariiskiina la waayo dee wixiina kala qiimay ahaayeen hadhow markaa qiimayn iyo hawl baa la gelaya markaa qawlkan diidani hawshaasuu diiday oo qiyaasta hadhow tolo imanaysuu diidan yahay laakin muctamadku tafriiqu safqaa wuu ogolaa horeyn wuu soo aragnay waaya shardigan yaree kooban ku khatimaynaa waa shardigii lixaad sow maha waaya waa tacyiinu maxali tasliim ama mawdic tasliim meesha alaabtan haddaba la keenayo in la xadidaa oo la sheegaa makasabba wuxuu yihi wain aslama hadii hadaba salam uu ku iibsado xaalan salam xaalliya xaaluu xaalli yahay wax imika la kala qaadanaya hadii salamku uu yahay lam yuftaqar looma baahna ilaa bayaanilmawdici meesha lagu kala qaadanayo in la sheego hadduu yidhaahdo waxaan salam ahaan kaaga iibsaday toban kiisho berihiisa oo noocaas oo saas wataa lacagteediina intaasaan kaas haystay uu isna waayahay yidhaahdo imika isi de waa caadi marka looma baahno meesha lagu kala qaaday halkaas mar lagu kala qaadan wa yustaxaqu tasliimu waxaa la mutaysanayaa in lagu dhiibo fii mawdic alcaqdi halkaa lagu kala iibsaday wa haddii meeshu ay munaasib u tahay baa la yidhi lagu kala iibsaday imikana la kala doonayo markay da diyaaraddu fadhiisato de in markaa halkii lagu lagula kala wareegi lahaa waa in la sheego laakiin haddii meeshu dhulkii ay tahay meel lagu kala qaadan kara ay tahay sheegidda meesha lagu kala qaadanaya looma baahna halkaasubaa lagu kala qaadan wain aslama muajalan hadii laakiin salamku uu muajal yahay oo wax dib laga keenaya alaabtaad iibsatay ay tahay waxaynu eegi booska meeshaad joogtaan marka ma meel munaasibaba halkaad wax ku kala iibsateen isagoo meelaan munaasib ahayn fii mawdicin meel hadii lagu kala iibsaday laa yasluxu litasliim aan munaasib ahayn oon u suuban in lagu kala qaato dooni baa la saarnaa beddaa lagu jiro markaasuu buu yii eh, tan beriisa ood bil kadib ii keenayso ayaan lacagteeda kuu qadimaya imsa iga siinaysa intaasaa kuu siinaya kaas iga qabo hadhow halkuu keenaya wuxuuna badii isugu keen keen de suuragal maaha mawdic laa laa yuslux litasliim wey wajaba xaaladda iyadaa waxaa waajiba bayaanu mawdici tasliim waar halkeen keenaya alaabta in laga heshiiyo de in hadhowba muranimanaya alaabtaadii berberay taalla waar anigu berbero jawaarkiisa jawaarkiisa alaabta ii keen marka waa in waxa waajib noqonaysa mar haddii meeshay wax ku kala iibsadeen ay tahay meel aan iyadu wax lagula kala wareegin meesha alaabta laguu keenayo ee aad kula wareegayso inaad xadidaan markaad wa kala iibsanaysaan waa qasab weeyi wain kaana fii mawdicin yasluxu litasliim hadday meesha aad joogtaan caqdiga ku gasheen tahay meel munaasib ku ah oo lagugu wareejin karo halkan aad udunta joogteenba faqad qiila waxaa la yihi laa yajibu bayaanuhu so waxba waajib ma aha in la sheego halka lagula kala wareegayo wayajibu tasliim waxa u waajibayo in lagula lag maaratay la keeno lagu dhiibo fi mawdici ard halkii lagu kala iibsaday halkaasunbaa cayiman lagu kala iibsaday bartii waa inuu keeno aaggiiyo xaafadii inti ariiq saasuu leeyay wa labaad baa wuxuu yidhi maya fiihi qawlaan masalada laba qowl baa ku jirto axaduhumaa midi waxa weey yajibu bayaanuhu waxa waajiba in la sheego halka lagula kala wareegayo wthaani ka labaadna laa yajibu maye waajibi maayo ayuu le nuskada ah, yadan yar kale taqdiim takhir baa ku jire waayo qolaa waxay leedahay masalada laba qowl baa ku jira oo imaam shaafici laba qowl buu kuleeyahy qowl odhanaya waa in la sheego mar walba maxaa yeelay hadhow muran baa iman kara halkaa keen iyo ma keenayo halkaas maarata ay alaabtaadii taalla marka waa in hadda laga heshiiyo qawlkaasi leey qawlna wuxuu leeyahay waxba waajib maaha maxaa yeeley halkan lagu kala iibsado waa meel wax lagula kala wareegi karo halkaasunbaa asla muran hadduu imaadana halkii un baa noqonay muctamadku waa labadan dariiqba dariiq aan hayn oo saddexaad oo masalada laba qowl baa jire laakiin labada qowl ma aha ikhtilaafu aqwaale waa ikhtilaafu axwaal qawleynku way jiraan laakiin ikhtilaafu laqwaal ma aha meeshu waa ikhtilaafu laxwaal xaaladaha kala duwan labadan qawl imam shaafici sheegay waa maxay waxaa laleeyahy in kaana lixamlihi munatun waxaan qaadidiisu hadday qarash iyo hawl ay u baahan in kaana liamlihi muna waaan wa hawligelaysaa dhow qaadidiisa haddii uu yahay yajibu bayaan wajaba bayaanu mawdic tasliim halkan la keenayo ee lagugu dhiy waa inaad sii sheegtaan hadduu waaan wax culus yahay oo de in la qaado qarash gelayo wain lam yakun lahu munatu haddii xamligiisu aanu muno iyo qarash lahayn wax iska koobanoo maaragtay dee maaratay waaad bakr yaroo qalinbeensal ayaad salam kaga iibsatay magos yaroo qalinbeensal de magos qalinbeensal maaa jeebada lagu soo qaadi karaa waalala wa markaa qarashoo gelayaa ma jiro kaasi isaga waxba mawducu tasliimkiisa in la sheegaa waajib ma aha halkii lagu kala iibsaday un baana u cayimanoo la keenayaa sala allahu wasalam alaa nabiyina maxamed wallahu aclam